wanaagsan oo wacan cabdulaahi sidoo kale farsamada waxaan leenaha galabta galab wanaagsan oo arbaco wanaagsan xitaa arbaco wanaagsan adi arbaco wanaagsan marka arbaco maqashid maxaa ugu dabaaldegtaa maalmaha fasaxa ah maa gaadgaadaysa <laughs> ma maqli jirto fasax gaada tahay ah. waayahay waxaa dadkoo dhanna waxaa iska jecel fasax markay yihiin fasaxa sab maa ku ballansan may jimciyo qabis horta soo marsa laakiin qabis aroosyadaa u badan moogta sab lama wey karnaa arooska naftarkiisa cunto laga soo helaa moo hilib aad iyo aad waxaa weeye hilibkii briiskii kaaliska arag haahey bal cabdulaahi oo sabta marka la joogo mm-hmm. dad xaajir moogta aad sabgaad u ah oo sabta ka dambeeya oo waxaa waaya adoo maqan yahaba meel saf haddii ka jirto urinaa wariirmiyaa makasaay adiga bal ka waran dadkaas ma ku jirto ani safta aadaa u jeclaa aadaa u jeceshaa aad iyo aad dhalinyarada soo hadaanba arko meel afar qof taagantah shanaa ku tahay ku tahay meesha afar taagan shanaan ku ahay waxaa is dadka amaa wax la soo wadaa ka waran xitaa waxaa jirta mataqaanaa inkastoo mm-hmm. aniga aanan samaynin mm-hmm. dhalinyaro qaara waxay samayn jireen aan laha uh, mm-hmm. wariiriyaa lasoo qabanaa <laughs> soo dhawe <laughs> alaabta wariiriga dhulkaa la jeexaano saas istilaabaa loo jeexaa wariiriya dhexda laga dhigaa haddii meesha uu aado meesha waa la jiraa waa la aadi karaa le maanta <laughs> hadda meesha wariirigaas aado sabaa jirto sabaa jirto waa la wallaahi waa cilmi sabgaadnimo heera laga gaara meesha heera laga gaara waxaa waa qalin jibiyey saaxiibada waxaa leedahay sab aragtaan waa la barmoos waa barmoos saaxiibada xitaa lasi dardaarmoya waa la dardaarmaya baaskeyga waa dhiibti haddaa aragtiin <laughs> haddaa u dhiibano saaba saanaan ku dhiibanaya waxaa maleeyaa dad badan inay kusoo wacaan leen kusoo wacaan ay dhaa waraade sabaa soo kusoo gaarsiiya ninkaas ku dhan bal waayahay galabta saaxiibada waxaa wanaagsan galab wanaagsan bal heeska daafurka barnaamijka galabta heeska daafurka galabta barnaamijka anaa qaadanaya soo maaha waayahay waa kuu daaya bal maxaa inoo keenaysaa galabta oolaad jacayl inaa waa ogtaamo aad iyo aad waa ogaa waxaas mhm. marka haddaan mhm. jecelayna ka waran yaa diidi karaba waxaa la diidi karinba waa isagaa ka jira soo inta kale waa diidi karaa aad iyo aad soo qabanayaa heesuu ku laqeeyo la foole lafoole mm, isaseega nagu dhacay heestii isaseeg mm-hmm. isaseega nagu dhacay waa wax naga weyn waayahay aan soo dhegaysano ubaxii xusuusteen inka ugu jeclaaye tii aan habloo idil iyadown ka doortee tii aan habloo idil iyadown ka doortee axbigaan la galay iyo ufinaysa wacadka axbigaan la galay iyo inayse waqaadka ubaxii xusuusteen qofka ugu jeclaayey ubaxii xusuusteen qofka ugu jeclaayey tii aan hablo idin e la galay iyo ofinayse waxaaddigaan la ismaan oran urkaygana kuma jirin ume ooridaade amarkaa qoraaye isasiya kanagu dhaxay amurinaga weyne weligay ismaan odhan urkigana kumay jirin kumay ooridaadee amarkaa qoraaye isaseega nagu dhacay waa isa dabiya olol caqalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeennii uradaagi ku xidhan tahay isna anigu sidii baan kugu urfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubhayaainkastoo dabiya ulul aqalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeennii buradagi ku xidhaan tahay misna anigu sidii baan kugu uulfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubaya allo way u fududahay mar inaynu kulanin sidiiban ayaankiyo calabka u sawraaya allo way u fududahay mar inaynu kulanin diban ayaankiyo calabkau sawraaya rabbigay ma eexdee sidii baan ammaanada ebbe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexdee sidii baan ammaanada ebbe ugu kalsoonahay alla way u fududahay inaynu kulaanne sidiiban ayaankiyo calabka u alla way u fudutahay war inaynu kulaanne sidiiban ayaankiyoy calabka u sawraaya rabbigay ma eexde sidiibaan ammaanada ebbe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexde sidii baan ammaanada ebe ugu kalsoonahay ilaskii cadfeete astamaa jacaylkiyo ilaskii cadfeete nashaxaya dembi aniga ongelin dadujeedda igalii dhibata ay abuureen tilaygaga afduubeenala kala irdiya cedlaygu dhaliiliyo dembi aniga ongeli dad ujeedda igalii dhibata ay abuure tilagaga aftuube inkastoo dabiya ulul caqalkeen lagu shiday kastoo dhexdeenni uradali ku xidhan tahay bisna anigu sidii kugu uurfayoobahay indhahaygu sidii bay ilmada kugu qubhayaa inkastoo dabiya ulul aqalkeenni lagu shiday inkastoo dhexdeenni quradadi ku xidhan tahay isna anigu sidiibaan kugu uurfayoobahay indhahaygu sidiibay ilmada kugu qubaya alla way u fududaay mar inaynu kulanne sidiiban ayaankiyo calafkau sawiraya waa way u fududahay war inaynu kulannin sidiiban ayaankiyo calafka u sawraaya rabbigay ma eexdee sidiiban ammaanada ebbi ugu kalsoonahay rabbigay ma eexdee sidiiban ammaanada ebbi ugu kalsoonahay alla way u fududahay mar inaynu kulannin sidiiban ayaankiyo calafka u sawiraaya alla way u fududahay mar inaynu kulannin sidiiban ayaankiyo calafka u sawiraaya rabbigay ma eexdee sidiiban ammaanada ebe ugu kalsoonahay rabbigay ma eexeen sidii baan ammaanada ebe ugu kalsoolahay mm-hmm. dad ujeedda igaleh dhibaato ay abuureen mm-hmm. Mm-hmm weliga qof lagugu diray <laughs> aniga weligay aniga intala dildiray qof iska daaya xoole xitaa ma lagu diri karo waa diidan waxaas waa diiday xasak soo horjeeda heystii aan qaabka u dhacayso wax uu yacni in dad dulmi lagula kacay oo haddana la dardaarmayo qofkiisii mhm. wuxuu leeyahay marka inkastoo dab iyo olol mhm. dhaqalkeeni lagu shiday mhm. inkastoo dhexdeeni buur ada ku xiran tahay misna anigu sidii baan kuugu uurfiyoobahay indhaygu sidii bay ilmada kuu qubaayaan waxaa ka muuqata marka in maaragta labada qof la isku diro ayada dirmada qaadatay mhm. halkaasna reerka oo ku burburay isku dirkasa isku tihiin bo qof ma lagu diri karaa adiga cabdulaahi aniga qof laiguma diri karo dadkan iskuma diri <laughs> waa liga nabadgelay waa liga nabadgelaa qof hadal dadoona ma qaadanayo dadoona ma qaadanayo qofkaas leewa nolosha karaayo laakiin dad saasaa jira mu haa buux baa dad badan oo haddana waxaa jiro waxaa jiro luuley dad mm-hmm. badan oo wax kale ku shaqaysan oo haa oo dan kale maanta dhan laba leen oo laga yaabo haa dad isla isu buux baa ugu baxdaabo oo haddaysa maanta laba qof kala geenin mm-hmm. ama laba qof saaxiibe eh, ama laba qof oo isqabto mm-hmm. waxaa waaye maba noloshooda inay toosanta mu maleeya lamaanaha iyo dadka wax ka dhexeeyan dhexdeeda ka baxaan Ah, <laughs> marka qaar eh, waxaa aragnaa mogtahay eh, aroosyada soomaalida ah, gabdhaha oo dho nacab aan jebinaa nacabka horta gabdhaha oo ay dhahaan waa jebinaynaa mhm. waa la inkiraa laakin waa wax jira mhm. dad badan waxaa jiro shaqsiyan mhm. oo dagaal uusan kala dhexaynin ah, laakiin eh, ay og yihiin inay hagareynayaan waaa jira mugta saaxiibkula hadana lagayaabo inay ku hagareynaya abwana hore wuxuu yiribo mhm. qof waxaa jira maaragtay baadida kula goobo deel adiga kaa badan haddana jecel inaad helin marka nacab lama weysano an nacabka si ufahma mogt hay si ufahanta qofba si ufahmay dhuleer <laughs> nacabka si waa u fahmay Eh, gabadhu markay leedahay aroosyada oo kalena tusaale usoo qaadan raali aadan xaliimooyin dhib ma <laughs> aroosad tahay iyada oo ay leedahay nacabka ha ii jebinina waxay ballamina wax alla wax saaxiib la ah halkaas isugu keenay halkaas isugu keenay waxay tusay qaabka ay wax u dhigatay sax nacab kale inuu si jira soo ma dadka saaxiibka la ahaa <laughs> maya halkaas doodanka <laughs> qabaa <laughs> yaa leedhihiin adoo maqlaaya dumarka lagu tuunta <laughs> horta cabdulaahiow mhm. sheekada markay aroos tagto mhm. wiil walba gabar walba mhm. waxay jeceshahay ama wuxuu jecel yahay in arooskooda maadaama halkaas maalineta halka maalina kuleeyihiin in maalintaas ay kalkacsadaan oo laga sheekeeyo waqti ku qaataan ayay jecel yihiin marka aroos markaa maanta adigu aroos tahay arooska waa isku digaa soo qof aad aqoon ma balansaysid intaa taqaanaa isku wacana <laughs> halkaas waa lagu <laughs> aroos marka sheekada tagto mm. singal oo dhan waa nacab okay fahma marka macnaha saxda haddu idhacaa umaleynaa marka meesha lamaano joogaan abkoo siin kaloo dhan nacab waa waa tahay bal cabdulaahi markaan dhankii kaalmaha suugaanta ayaan u laabanaynaa mhm. waxaa inoo soo qabanayaa heesa ereyadeeda ka mid yihiin sidii baan dalalka oo idil mm. adiga kaa daydayaa waayahay hebelow aa wadaadayow hebelow markaa dhegeysid <laughs> ma faarax magaciisa sheegtid sheegi maaye galabtay bal waxbaa arki doonaaye hayaha soo wada dhegeysana saaxiibayaa adi ku raaco dareen cashaqay guduulee naftaydana waan naftaydana waan naftaydana waan la duudaa ruqdaydaadii ku raaco dareen cashaq bay guduuleeyeen naftaydana waan naftaydana waan naftaydana waan la duudaa Mexico daydi adiga kaa daydayaayo anigu awadaadayo sidii baan dalaalka oo idin adiga kaa daydayaayo anigu awadaadayo dibindabyada jacaylkana u dulqaadan maaye dareeniyo waa tabiibiyo waa dareeniyo xanuun darane bibaano iqoy awadaadayo sidiiban dabad wareego anigu dalanba bibaano iqoy awadaadayo xabiibi ana waan xabiibi ana waan ogsoone naftaydu aday ku doonto docnaba adi kama aadee حبيبي أنا وان حبيبي أنا وان حبيبي أنا وان اقصوني jacaylkeenu waa midaan qaadiyo yeeshe sharafo inagu aynu wadaag daryeelneen jacaylkeennu waa midaan dumin dulqaadiyo yeeshe sharafo inagu aynu wadaag daryeelneen dibindamyada jacaylkana u dulqaadan maaye abiibiyo waa dareeniyo abiibiyo waa xanuun darane dabad wareego anigu dalanbaabibaano eqoy awadaatayo sidii baan dabad eqoy awadaatayo waayahay heeskaasi booq mm-hmm. iyo dareen ayaa la dhahaa waxaa mm-hmm. ku luuqeynaya mm-hmm. alfanaan cabdiqaadir saahil ereyadii laxanka xitaa waxaa laga hayaa alla u naxariista shay mirada car u naxariisto meeqa dalaa ka googoobto qofkaas dalal badan degmooyinka gobolka bereedir ku raayis <laughs> <laughs> Ah, marmar xaa jira wax ku agyaalo meeleraaraadinaysid mm, ha maxaa dalal kale u aadi degmooyin gobolka banaadir adoo tegi kara dayniile kaxda cilmi duwanaa raadiyaa cilmi gooliya waayahay <laughs> ka qalayna waa leedahay aad iyo aad waa dadka muqdisho degan deris bay kuleeyihin derisaan nahay waayahay deriska raalli ahaada dhahe halkan ka raalli geli waaya waa raalli ahaan kartin deriskeyga waayahay luuley waxaan joognaa hadihii dhegeystayaasheenna ay dhegeysan jireen sheekadii xiisaha badneed ee walbahaar adduun soo wada dhegeysano wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qaybta soddon iyo saddexaad ee sheekada walbahaar adduuna xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye waana fikradii bashiir maxamed khayre haa maalmahan xaafadda saa u joogay isaga caajisay soo jeedle habeenka hurda la-aan alla qaalidaa qaalido maxaan kugu inkaara mana inkaari kari waa jeclahaye yaa isagaa intaa ii keen hadduu jeceelka iga aqbali lahaa saacaddan dhibkaanan maigu dhici laheen wax kastoo kala tuuri ahaan lahayn hadda suuqa daataga moosa moos hadii qudaaraan keena qudaar hadii lii diran adeeg raashinaan keena aniga aan maxaan sameeya jawigaygu cakiraya bal maanta aan salada qaado suuqa aado ilaahay faraj qeer qabaa ii fure kii ila dhashtana waa kana wadadu ii suran yahay wiilka qaadida jecesha iyo filnob ii keen wiilada xaafadda u dhasoo sheegaan aan leyso adaaba run waaba jeclahay hadduu wax igala qaban lahan laala kamkasii jeclaan lahayno yaa <laughs> walaalkey saladan aan qaadana suuqa u socdaanaan le hadda wadada yar wadada dhan waa ka leexana saa qaalib aragiisa argiisaanan u arkin ilan haddaa arka niyadda adan wax iga taagmaa allah allah wiilka masaakiin gaariya ah, caradadka gala bacaadka xaafadeenan bacaad wayn ma ogtahay walaal yawa walaasha ii warran setaa raalliho waa ku xumahay ma ku caawiyaa sead ii caawinaysaa gaariga bacaadoo kaa galaa kula riixano wal <laughs> aniga anigaa mashquulsan ha igu ciyaarin dee iga raali noqo maya maya maya bini-aadanimadu waxay ku jirtaa in la iscaawiyo marka waa ujeedaa waa dhididoosaa haddaa i caawinaysid ama garaash iyo tilmaan ama dad xaafadda igu yar waa ujeedaa dhibaatadan haysta adigana wax ma qaban kartid marka walhasha ay u kafsani dee meel wadaa oo dhibaato badan waan dhex joognaa allah abo wadadan mujeda maalin kasta gaariga saas waa u fadhiistaa roob markuu ka daala laga nastaa maalinta kale baabuurta si ada xaafadda maa ku cusubtaa wada kale maxaa umari weyso ogtahay xaafadan in wadadan ay eh, mashquul tahay oo carada bacaadkan xaafadda ma kale aqana baayo wadadaanna waa kusoo ajarmay wiilasha xaafad geedka joogan oo dubladda dheelaan ha kugu wacaya si ay ku caawiyaan midda kale garaash waa laga helayaa laakiin wuu fogyaha xoogaa buuno marka wiilasha inaan ku waco allah wiilka waa iska qurxaya wan dhalaaloya ma u qalmayaqaynoo caradan faraha saaro shid inaan geedkaas maro oo qaalid arkana marabin laakiin wiilka madaxiisa u maraaya ya waxay ka dhacay ka dhacaan wiilashaasa umaca waxaa ku weydiin abo ah, inta degantihiin horta wadadaa markaa qaad maaragto dhanka midig aad u leexato guri yaroo qudaar lagu gado miis weyn oo hor yaallo guriga kaga dhegan dhinaca koonfureed aan degannahay guriga sulaaqa sulaaqay qadiijo qadiijada qudaarta gado ah. sulaaqada ku dhagan sulaaqo sanbabka ku xanuuna tii waay <laughs> hadda iga fiiri walaalama tiin sulaaqa bo maya maya sulaaqa ma taqaan adi salaaf si fiican oo qaan oo sulaaqa gabadha cad oo gaaban oo qurux leedo oo xaafada degan ma ah, <laughs> wallahi si fiican oo taqaana balaayo kugu dhacdo oo inkaare kugu dhacday waa naagti jaceylka igu xoogta maanta bajaan ku ay wiilka walaal een gabadhaas si fiican isku taqaanana oo maleynayaa bismillah xaafadaan shimee xaafadaanaan kudha aniga xaafada le ku dhalanano ah, gabadhaas aniga iyadoo aadaan isugu dhownahay dhawaana inaan isguursanaa laga yaabaa ah, ya xilligii oo ballanta waa e aawkii khaali tahay aaway kan waxaan maleeha ama oo birtas igu dhif rabaa un aseerle ama sidiri rabaa intan ka raadaya waay de ilaahay baar waay rash ah khaalid ah abdallah nid ku waay moogta warona absolutely waa soo deel garad waqti balanta waa ilaalisay ani ha makan soo baxa nabad makan nabad adi waxaan kuu sheegay la yeelaya waay waa yeela okay qadiiji gacantaada inay soo gashaan aan ku balan qaada ha waa dhamaati ma fahamti ha inta laga soo bixi baa berigan nabad afeere eh, laakiin meesha camal weligee ma soo gelina caadi waay inta fadhiiso o saaxib fiican tahay alxamdulilah maxaa lidin qabanaya loo jaraa anaa wax lii qabaa an waay fadhiis miiska waa fadhiist asaa jugtiga dhaafeed way dib hosaasa tinta sakiin lama kulna iska gada jiro iska xeeri jire marada lagu xiraa tinta manaha ah, korkeeda kaa ah, maaadninkan laba fara u jaray odhe tinta ma jida bidaartan waxaa ina muuqato si fiican ninkaa nin weyn waa walaalo laba ma weyn atoy ah, ma weyn ani soddonkey afarac baa ka dhimo saama dhacdi ku qubaysta ninkaan fiir ah. bidaartaas le waayo marka tintan ha habeynay garkan waa ka habeynay oo sime waxaa ka dhigaya nin oo khatar oo qorbaha ka yimid tintanamarinaymadabeysomayancilaan ah, la ii maraa ah, cilaan la ii mariyaa cirada waa muuqanay dhabaal maad may gaduud iyo wax mana qaado iyo isbuuc kastoo imaane tinta ah. waa la madoobeynaa ah. waa la jara isbuuc kasta waaya maalin ka mid a ah imaane inta aba imaa ha bishi ma qabara jarin jirta bishi an bishi kin sakiin lan ku jaraya ana hadda haddi isbuuc kasta hal maalin imaane tinta waa cadaane naagta waa ku naxay eh, bas ma garabtado isbuuc walba intan keena ana shiita kaliyanta maarta ana dhigtay wala agtaa saacad ah ma salaam ya ay ma salaam Ah, waa qurux badnay ah, ah. kistoon wadaa isku jiifka dhexdaada meeqa dhexdeeda dhacday ma ogi ban weligee mis abir macbuslan isku xeraay ay gadina lahay shaqadii meen dhiman haaday sax kana kul kan kan qaado ha kan ha beela me aha shaatigan ha kan laba xabaan ka qaadanaa iyo midabkaas iyo shaatigan iyo zuudkan okay ha soo bax marka inta qolkaan gal soo labiso hay okay aawo aawo quruxlo waa naqdee waa nuuro yahay adiya taleefonkana qabso hay okay tan laakiin seen yeelaa seen u isticmaalaa ka mata malta taawa ma ah iska dhaw adir migaal iska dhigno hay okay laba erey ingiriisi ma jaaqada waa ariyo ah ah ah no kulaan war ma ku dhihin how are you how are you how are how are you habar ma aha how are you habarta waa roon time ninkay joog qatar tahay qatar miyo muqadli kariyo qatar ah okay ah hadda kadib marka waxa sameynaya ah haddii horta agtada xaafadda luuqada dhan ha marin waa ka warreeganay geeskan ka mara isbuuc dhan haistusin waa dhammaatay maalintii oo ku aragtamaho markay ku aragtay in kula hadli rabta ma aragta taleefonka dhegta been saaro hawar you aan dhamo waxaa ku ahaaday diyaarmarshiya igu jirtaa horta ma liila tinta ma liga jarino ookay ma liga dhigino gash khariiji meelaayo horta wax walbaa suubaha ookay waay khaalid mar hor inaan barta eh, lamado carabin waa kasaa moogtahay kamaa tuxibun watiinun wasurfiyun wadigsun waqaadun dindhoota miisoo ku kuurayso halkaasa inoo joogta dhegaystayaal qaybta soddon iyo saddexaad ee sheekada walbahar adduun qaybtan qaybta xigta inta aan ku kulmayno nabadgelyo umaadiday horkacay hawshaada ma soo hardaal tahay sheekadii xiisaha badnayd ee mm-hmm. walbahaar soo dhagaysanay mm-hmm. oo hadda galabta meel xiise marayso mm-hmm. aan halkaas kaga imaano waayahay inaan ka aarsada iga go-an waa aarsanay hay waaya heys kaalimaha suugaantaan ku laabanaynaa waxaan soo qabanayaa heys ay ku wada cawaale aadan iyo han u k heystaan waa la isdoontay waa la isisiiyey waana la aqalgalay suuriyadii iyo wax walban waa lakala qaatay sidii loo baahnaa wax walba ku dhammaadeen saasaa la rabaa aad soo dhegaysanabal ka mhm. ah, arooskaaga mhm. hadii lagu dhihi lahaa ka waran waxaa lagu dhigayaa baadiyo baadiyo <laughs> waa waxaad wanaagsan dhaqankii uh-huh. waxaa arooska baadiyo lagu dhiga hadii ladha markaas mhm. eh, suuriir meesha hadda magaalada lacag laisku keenayo xoolaa la dhiiba geel bunduq eh, liley mm. baadiyaha maaragtay mm. dhaqanaa jira moogta gabadha haddii xoolaba laga dhiibo miyaa lagu dhisaa intaan xool laga dhiibin laakiin magaaladaa lagu dhisaa mm-hmm. sababtoo ah haddiiba miyi la dejinayo oon mm-hmm. xoolna laga dhiibinin gabadhu yani sabab ay baadiya ugu sii dhimato meesha ma laha laga dhiibay ah, baadiya ku noolaanee <laughs> adiga lagu soo xareey horta shantoori lagu soo xareeygeel hmm. <laughs> yeelka xaafadda inuu harataa ay hmm. dhagax ku dilaan geela si ugu ciyaarayaan hadda geelka xitaa xamar wuu fahma moogta laamiyada arkaasoo dhinaciisa kala weynaayo marka geelka xitaa reed magaaluu noqday dad badan oo waaweyn oo inta jidka soo istaago mhm. geel markay arkaan dhahay kaalay kaalay ilmiheyga soo baxa geela meesha mana maaragtay <laughs> Eh, eh. mhm. saaxiibadan maantood waxaan leenahay siaad inoo dhegaysanayseen mhm. waad ku gabi mahadsantihiin gebiyahaadtiinahaahee farsamayaqaanka sidoo kale mhm. xitaa inaga waanu mahadsannahay aad iyo aad gabagabada saaxiibada heestaan uga tegi doono luley waxaan uga tegaynaa saaxiibada hees la yirahdo dalsan dadna adaa ugu qurux badan waagu dilaaciyo hmm. dabna adaa ka muuq dheer weligaa ma lagu dhahay dabna adaa ka muuqaheeskaa waxaa ku wada luuqeynaya xalimo qaliif magool iyo waliba xasan aadan samater waayahay heestaas ayaa ugu dambeysa barnaamijkeena gala wanaagsan taniya barnaamijkan kiisa kale intaan ku kulmi doono waa lul iyo cabdulaahi oo idin nabad sacabta Sin sagalyarudha ahiyo dushaca isaga maray sagalyarudha ahiyo dushaca isaga maray